niyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel waliba aad joogtaan waa arbaco lixda disembar ee sanadkasi dhammaanaya labada kun saddex labaatanka barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magalada muqdisho dhegeystayaal waxaan ku eegi doonaa horyaalada ah, ayaa la ciyaari doonaa sida horyaalka bermaliga kulan xiise badan ayaa jira iyadoona kooxda kubadda cagta ee manchester united ee garoonkooda ay kusoo dhoweyn doonto kooxda kubadda cagta chelsea kulan xiise badan haddaba aakii ugu dambeysay chelsea ah inay guul ka gaarto eh, ee garoonka mayunated ay ku ciyaarto traford waxaana sidoo kale dal leeyahay ayaana ugu dambeysay wax guuldaraa oo ay gaarsiiso koox kubadda cagta manchester marka waayadan waxaad arkaysaa in koox kubadda cagta chelsea ah la haystay oo mayunated inta badan guuluhu ay raacayay sidoo kale waxaynu eegi doonaa astonvilla garoonkooda waxay kusoo dhoweyn doonaan caawa habeenimo qadar daqiiqa kooxda kubadda cagta mancity masiid ayaana doonaysa labaiyo toban kulan xiriira oo ay kooxda kubadda cagta stanvilla garoonkooda filibak ay ku badinayeen sidoo kale kaleeto markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool iyaguna waxay la ciyaari doonaan caawa eh, tobanka qadar soddon daqiiqa kooxda kubadda cagta sheffield united kulan xiise badan sidoo kale guushii weyneed arsenal ee gaareen aynu eegi doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal arsenaal hogaanka horyaalka premier leaga ay sii dheeraysatay kadib afar gool iyo saddex gool ee ku garaacday kooxda kubadda cagta lowton suuqa kaliibsiga ayaanan ka marnayn dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena ciyaaraha duurka yenan dhegeystayaal haddiinu ku bilaabnana kooxda kubadda cagta ganars ayaa xalay garaacday kooxda kubadda cagta ee loton iyadoona kooxda kubadda cagta ganars hogaanka horyaalka bermaliga ay sii dheereysteen haddaba xalay taageerayaasha kuwa liverpool taageera kuwa mancity taageera kuwa chelsea taageera kuwa munited taageera kuwa sports taageera gebi ahaantoodaba waxay doonayeen inay arsenal gambar u dhigtaan laakiin ugu dambeetii ciidhiyaanka boqol miyalaha ah ayaa eh, xili dambe goosha ama goolka guusha markaasi siiyey kooxda kubada cagta ee ganars taasi oo ka dhigan in kooxda kubada cagta arsenal xilli ciyaareedkan ay tahay kooxda ugu badan xilli ciyaareedkan markii la gaaro daqiiqadaha sagaashameeyada ama sagaashan daqiiqo wixii ka dambeeya inta badan goolal ayay dhalisaa ganars marka sanadkan inta badanna waxa weyaan qaacido waxaa jirta kooxda hadii ay xiliyadaas oo kale ay badinayaan ama ay baxsanayaan waxa weeyaan waa koox meel u socota ama horyaalka bermeliga ay ku guuleysan doonaan ama sanadkan wacdaro ayay soo bandhigi doonaan marka arsenal iyagu waxay u baahan yihiin sanadkan inay ku guuleystaan labada kun iyo saddexdii iyo ayaa ugu dambeysay ganars in horyaal bermer leaga ay ku guuleysato marka ganars waxa weeyaan eh, xaalad ayaa haysata waxayna doonayaan sanadkan inay wacdaro markaasi ay sameeyaan oo ay dabcan horyaalka bermer leaga ay ku guuleystaan haddaba maxay ka dhigneed in kooxda kubadda cagta ganars xalay badeen waxay ka dhigan tahay in sanadkan ay tahay kooxda ganars kooxda ugu fiican horyaalka bermeliga iyadoona shan kulan la ciyaaray xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta arsenal ay tahay kooxda guulaha ugu badan gaartay shan iyo lagu dambeeyey horyaalka shan kulan ayay ciyaareen koo iyo toban ah ayay guuleysteen saddex kulan ayay barbaro galeen hal kulan keliya la garaacay waana kulankii ee buuqa badan dhaliyay newcastle united ee ku garaaceen kooxda ganars haddaba ciyaartu waxay ahayd ciyaar aad u qurux badneed waxa weyaan lowton ama kooxda lowton ton waxaa weyaan iyagu eh, xilli ciyaareedkan liverpool ayay barbaro geliyeen oo ay dhibcaha ka lumiyeen marka waxay doonayeen inay ganars ama arsenal ku darsadaan laakiin wuxuu kulan xiise badan martinel ayaa bilaabay bukaya saka ayaa goolkaasi caawiyey kadibna waxa weyaan ciiraanka lagu magacaabo gabriel ojo ayaa goolka barbaraha keenay kadibna gabriel jesus ayaa goolka eh, labaad u dhaliyey waxaana ka caawiyay ninka lagu magacaabo bin white kadibna ninka lagu magacaabo adibayo ayaa goolka barbaraha keenay ee labada labada kadibna ris bagley xidigii hore kooxda kubada cagta chelsea marka ninkan waxa weyaan aad ayuu u jecelyahay kooxda gandars isaga konton todoba daqiiqo dhaliyay goolka saddexaad ee luton kadib kay ayaa markaa dabcan dhaliyay lixdan daqiiqo gabriel jesus ayaa ka caawiyey ugu dambeyntiina boqol milyalaha diclan rice ayaa dhaliyey gool cajiiba oo madax ah, kadibna martin odigad ayaa goolkaasi ka caawiyey haddaba Eh, taageerayaashu markan waxa ay ku faraxsan yihiin eh, bandhiga uu sameynayo ciidyahanka lagu magacaabo kayaa fadhiisa dabakey isaguo xil ciyaareedkan waa la dhaleeceynayay oo waxaa la dhahay ciyaaryahankan ciyaaryahan fiican maaha chelsea iyo taageerayaasha gardens waxay dhahayeen chelsea wayna qiyaameen xidig aan micno lahayn ay naga iibiyeen marka eh, dabcan laakiin hadda waxaad arkaysaa in uu dabcan bixinayo kooxda ninka lagu magacaabo key kulankii bareefod oo kale waad aragtay gool ayuu dhaliyey goolka guusha isaga ayaa dhaliy kulankaana goolka barbaraha isagaa keenay kadibna ninka loo magacaabo captain dickland rays ayaa goolka kale keenay haddaba sidoo kale bukayo saaka ayaa la wada hambalyanayaa laba boqol oo kulan ayuu u saftay dhammaan tartamada idil kooxda ganaris xiryaankan taariikh ayuu sameeyey isagoo labaiy sano jir ah aad u daayaar ayuu haddana wuxuu sameeyey taariikh waxauu noqday ciyaaryahaan taariikhda markii la eego ciyaryahaankii labaad Eh, isagoo labaiy labaatan sana jira laba boqol oo kulan u safta marka afartan gool ayuu siiyey afartan goolna waa uu asistgaleeyey ama waa uu caawiyey laba oo kulan uu kusoo bilaabday ama uu u ciyaaray kooxda ganaris marka waayihiisa ciyaaryahankan waxa weyaan ciyaaryahan cajiiba eh, xil ciyaareedkana aada iyo aad ayuu u cadareynaya markaad eegto premier leaga afar kulan oo u ciyaaray ganaris lix gool ayuu caawiyey shan goolno markaad eegto shan goolna waa uu dhaliyay marka hil sidoo kale dhammaan tartamada oo idila sideed gool ayuu haystaa isagoo markaa dabcan kow goolna uu dabcan caawinaada uu haysto marka ciyaaryahankan cajiib weeyaan haddaba eh, markaad eegto sidoo kaleeto eh, ciyaaryahanada kale sida martinel isagoo xataa aad iyad u dadaalaya xil ciyaareedkan eh, martineli waxa weyaan isagu waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ganars afar gool ayuu siiyey saddex gool oo caawina waraan todoba gool ayuu haystaa xilli ciyaareedkan sideed iyo toban kulan uu ciyaaray dhammaan tartamadoodii kooxda ganres isagu waxaa weeyaan kulan brmer leaga ah inuu dabcan gool aliyo muddo ayaa ugu dambeysay markaad eegto kulan brmer leaga ah inuu gool aliyo waxaa ugu dambeysay kulankii mancity sideedii octoobar markaasina kooxda ganres hal gool ay kaga badisay garoonkooda kooxda mancity marka waxaa ugu dambeysay Eh, ninka lagu magacaabo martinil in gool horyaal loo dhalay sideedii octoobar ugu dambeetii marka isagana gooldalintii ayuu keenay diglas isagana waa la amaanayaa kabtan martin odigard marka michael artet wuxuu leeyahay waxaan amaanayaa ciyaaryahaanadeena aad yadaya wacdaree marka taageerayaashu way faraxsan yihiin laakiin kuwa mucaaradka ma faraxsana soddon lix dhibac ay leedaha ganars waxay ka sareysa afar dhibcood kooxda kubadda cagta liverpool marka liverpool iyagu waxay doonayeen badiyaan laba dhibcood ay u jirsadaan Eh, markaad eegto masity iyaguna soddon dhibic ayay leedahay haddii eh, la garaaco liverpool inkastoo shivlinat ay la ciyaareyso laakiin waxaa la aaminsanya liverpool inay badin karayaan lakiin mar waliba wax walba way ciyaaruhu ka dhici karayaan marka liverpool kow iyo soddon dhibic masity soddon dhibic marka hadda su-aalaan o kale haddii caawa la garaaco waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta arsenal ay lix dhibcood kaga hogaamin kareyso horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta masity haddaynu egnana dhegeystayaal markan eh, kulanka weyn ee u dhexeeya eh, munited iyo weliba kubadda cagta eh, chelsea ayaa wada ciyaari doona haddaba kooxda kubadda cagta munited iyagu waxay kalsooni badan ay ku qabaan inay garaaci karayaan kooxda kubadda cagta ee chelsea laakiin markaad eegto chelsea iyo weliba kubadda cagta munited dabcan horyaalka brime leaga waa kooxda xilli ciyaareed ama inta badan barbarihii ugu badnaa galay taariikhda marka eh, xaaladda united oo kale eh, ciyaaryahaano muhiim ayay ka dhaawacan sida john evans eh, ninka lagu magacaabo ericson casamiro mont oo shaki la gelinayo sidoo kale malaysia iyo weliba ninka lagu magacaabo leandro martinez halka lavia iyo gusto iyo favana iyo galagar iyo jolobah iyo benjilwal iyo ninka lagu magacaabo inconco uu ka maqnaan doona ay ka maqnaan doonaan dhammaan xidigahaasi kooxda chelsea haddaba chelsea dhibaato badan ayaa ka haysata markii ay la ciyaarayaan koox kubadda cagta haddaba dhegeysa markaad eegto eh, markii ugu dambeysay chelsia ay guuldaro eh, dhadhansiiso ama eh, markii la eego koox kubaddaca chelsea inay garaacdom united waxaa ugu dambeysay shantii novembar labada kun xil ciyaareedkaasina kooxda antonio conte ayaa macalin u ahaa antonio conte waxaa weya macalimiin badan ayaa ka dambeeyey sida ninka magacaabo zari sidoo kale ninka lagu magacaabo frank lambard kadib ninka lagu magacaabo thomas duqal kadib tababarihii graham botter marka eh, haddana ninka lagu magacaabo buja ama bujentino ayaa jooga marka ugu afar tababare ayaa eh, dabcan eh, xilka isugu dhiibay hogaamiyaha chelsea iyagoo markaa dabcan gebi ahaantoodaa ay ku guuldareysteen in koox kubadda cagta united ay guuldaro gaarsiiyaan marka antonio conte xitaa isagu waa uu baxay tottenham ayuu ku biiriyay kooxo kale ilaa haddana waxa weyaan shaqla haysta marka antonio conte waxa weyaan isagu eh, hadda waa shaqla-aan markii ugu dambeysana chelsea shaxdiga ku garaacday waxaaba ciyaaryahanada qaar weyba ka fadhiisteenbo sida ciyaaryahanka lagu magacaabo biden hazad oo kulankaa lagu soo bilaabay alfaro marata oo hadda atletic madrid jooga ses fabricas waxa weyaan ciyaaraha gebyahaanba uu ka fadhiistay sidoo kaleeto marcos alanso wuxuu ka dambeeya kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo eh, barcelona ingolo kanta sacuudiga ayuu qabtay bakayoke isagu waxaweyaan Eh, isaguna eh, hadda markii aad eegto wuxuu joogaa kooxda kubadda cagta lawrent lagu magacaabo eh, sidoo kaleetana ciidaanka asbalqueta isagu wuxuu ku dambeeya koxda kubadda cagta atletic madrid resensin barcelona kahil gebi ahaanba ciyaaraha ka fadhiistay ninka lagu magacaabo tuad cartowa real madrid ayuu ku dambeeyaa ninka lagu magacaabo zabacostana isaguna waxa uu hadda ku sugan yahay kooxda kubadda cagta atlanta marka waa shaxdii ugu dambeysay kooxda chelsea ee ku garaacday kooxda lagu magacaabo ma united sidoo kaletna shaxdii ugu dambeysana markii la eego xiligaasi ma united waxa uu ciyaarayey ninka lagu magacaabo marcus rashford oo hadda weli ciyaara oo ciyaaryahanka mid kamid a ah ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda chelsea yirahda kooxda ma united lukaku ayaa xiligaasi u ciyaarayay hadda lukaku wuxuu ka tirsan yahay chelsea qaab ama ahaan wuxuu jooga roma xiligaasi valencia ayaa u ciyaari jiray macterian sidoo kaleeto ashliang oo hadda everton jooga sidoo kaleetana xiligaasi matich iyo weliba ninka lagu magacaabo hareera ayaa ciyaarayay vil jones ismalin iyo ninka lagu magacaabo eric bely iyo david deheye xiligaasna jose marino ayaa tababaro u ahaa jose isagu waxaweya markii uu ka tageena kooxo badan ayuu leeliyay sida kooxda sports iyo haddana uu joogo koox kubadda roma marka waxaa leeyahay chelsea waxaa ugu dambeysay guuldaro inay dhedhansiiso ama guuldaro ay gaarsiiso waxay shantii novembar laakiin waxaaba kasii daranba chelsia in eh, horyaal bermeliga kulan horyaal bermeliga ee gadhacda kooxda kubadda cagtam united waaye ayaa ugu dambeysay waana kulankii ka dhacay garoonka travod waana kulankii labaiyo laba kun gaar ahaan shantii may labada kun saddexiy markaasina xiryaanka lagu magacaabo vil jones goolkii on goolkaha ah uu iska dhaliyey ayay guul ku gaareen kooxda chelsea marka markii ugu dambeysana shaxdii ugu dambeysan chelsea garoonka trafood ay kaga badiyeen ma united waxay ahayd xilligaasi horta rafael benetes ayaa macalin u ahaa xilligaasi gulhaye waxa uu ahaa chelsea betjak sidoo kale balqueta iyo ivanovich david luis iyo col ayaa wada ciyaaraya halka remares iyo oscar iyo frank lombard ay markaasi dabcan qad ka dhex moses iyo weliba dimbaba iyo ninka lagu magacaabo eh, joan mata ayaa ciyaarayay sidoo kale tan xilligaasi ma united waxaa macalin u ahaa sar alex ferogson halka xiligaasina eh, roben fabersey sidoo kale ryan iyo ninka lagu magacaabo anderson iyo valencia iyo fadij iyo viljones john evans iyo weliba efra iyo ciidaanka lagu magacaabo rafail ay ahaayeen ciyaaryahaanada xiligaasi u ciyaariyay kooxda kubadda cagta minad marka waxaa ugu dambeysay shantii may labada kun chelsea inay guuldaro gaarsiiso kooxda cagta united tobankii kun ugu dambeysana afar jeer ayaa la garaacay kooxda chelsea halka lix jeerna barbare la galay waana tobankii kun ugu dambeysay tarafood lagu ciyaarayay saaxiibada ayaynu siin doonaa fikradooda leelanka idaacadda kulmiya soo wici karayaan oo kooxda kubadda cagta chelsea miyay awoodi eh, doontaa inay garaacdo kooxda kubadda cagta united sidoo kale unitedna ma garaaci doontaa kooxda cagta chelsea saaxibada aynu markaa siin doonaa barnaamijkay qaadanaya so dhow saaxib saa magacay deegaanka saaxib barnamijka waa la socotaa aad iyo hay bal ka waran kulanka weyn ee chelsea ma united dhex mari doona aad aad kulankaas waa kulan aad weyn waxaan dhici doona garoonka old trafford kooxda ku ciyaarta manchester united garoonka xariyada aad kulankaas waxaan afar gool iyo gool ay ku adkaansooda kooxda kubadda cad ee gurihooda chelsea aad iyo aad marka chelsea laakiin waaye ugu dambeysa halkaas inay guul kasoo qaadato kii dheeraystay hambalyo hambalyo aan leeyahay sidoo kale waxaa guul jeera oo ah isheed kooxda aston villa oo manchester kusoo dhigay doonta garoonka brida kusoo dhigay doonta waxaa rajeenaa manchester lagu garaaco reer goorigool saas ayaa lagu jeeraya waayahay saaxib waa kaga mahad celinaya sida qoraxda barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibada kale ayuu siin doona barnaamijka ka qayb qaadanaya markaa wuxuu gul u rajeynaya kooxda blues ama kooxda chelsea saaxiibada kaleeto aynu eegeynaa ayuu barnaamijka ka qayb qaadanaya aada iyo aad soo dhow aad iyo aad magacaaga iyo deegaanka aad iyo aad barnaamijka la sotaa aad iyo aad iyo aad iyo aad waa kulanka weyn ee ma united iyo chelsea ka war aad iyo aad waa yahay waa kaa mahad celinaya saaxiibada kale aynu eegeynaa barnaamijka ka qeyb noqonaya waa kaa marka kulanka waynu arki doonaa markaad eegtan chelsea xil ciyaareedkan kulmada big game ka loo badan guulay gaarayeen oo markaad eegto ama inta badan dhibco ayay dabcan ka khasaarinayeen sida kooxda liverpool oo kale mancity oo kale iyo kooxda kubadda cagta spolis oo ay garaaceen iyo arsenal laakiin kooxda chelsea xataa iyago xataa markaad eegto markii barbar laga soo tagay kooxda chelsea xilciyaareedkan tobsigiska ama kooxaha tobsigiska keliya hal koox ay garaaceen waana kooxda kubadda cagta spolis oo afar gool ay ku garaaceen marka garoonkooda ayaana lagu garaacay sports markaynu arki doonaa haddii mar sidaasi ay sameyn doonaan xilciyaareedkan chelsea koox weyn oo tobsigiisa inay garaacdo waynu arki doonaa saaxiibada kale aynu eegayna barnamijka waadanayaa soo dhow hay soo dhow barnaamijka magacaga diyaanka wasiir cabdiraxmaan ujeed yakshid gaaraha xabadsugaa aadiya sax barnamijka la sotaa si weyn aadid bal ka waran kulamada jira maanta horyaalka premier league waana kulanka ugu xisaab badan caawa ma united iyo chelsea maanaanta chelsea waxaa insha allah chelsea inay laga halkubood doonto kooxda manchester waan kaga mahad celinaya saxiib sare eh, waa kaa taageerayaasha liverpool iyo kuwa mancity iyo kuwa eh, eh, chelsea iyo dhammaantooda xalay aad iyo aad ayay ugu xumaayeen in ganars ay guul gaarto laakiin ganar sanadkan horyaalka ay u baahan tahay waana kooxina baanan caadiyaen waayahay soo dhawo magaca deegaanka way saax barnamijka la socotaa waxaan leenahay chelsea iyo man united caawa way isku deganaan baraaga barada hal ukeysiyeena xilliaane aad iyo aad aad iyo aad sidaasaa kusoo adaalinaysaa arsenal caawa cala waa guulaysa arsenal aad iyo aad saasaa kusoo adaaliya sterling aad iyo aad iyo in ka badan labaatan kulan ayuu ka hor yimid kooxda cagta united weliila hadana shabaqa ah mausan soo gaarin ama mausan taaban waynu arki doono ugu dambeyti haddii gool ka dhalin doono waaya saaxiibada kale aynu eegeynaa barnamijka ka qaadanaya so dhawo dhegeyste aad iya saaxab sare soo dhawo aada umaadsanta muxudiiniga waqtigaa marka la feediyo intaa kulka weyn oo runtii budeenka aan ugelin waxaa rabaa inaa ka hadlo aston iyo manchester city man city waxaa leeyahay cabdirashiidow arintan runtii ma wanaagsano oo dalka premier league walba markasta waxaa moodaa idil ay kula kaceen marka eh, waxaad ah, mar walba gol dhaliso horta ka warcay naadigiy laakiin wixii ka dambeeya runtii waxaa moodaa inuu hoos u dhacay manchester united saas laguma baran eh, weliba xataa eh, kol ugu dambeeya sports ayadaa runtii baraajada usoo gala sababtoo eh inta badan tottenham waxay ku ciyaaraysay haafkeeda dishotaheeda runtii waxaan laga doonayaa mancity inay kubadda qalqala ama raacasho adag ay samayso yaana sidan ay ka faaidas marka caawana waxaad leedahay aston villa runtii gool way gaari kartaa sababtoo ah manchester city aadaa loo dhaleelaha ciyaaradkan qabyaaradkaada marka la fiiriyana arsenal xala runtii gool ay gaartay cabdirashiido ifaalama uh, ka muuqdo sababtoo inta badan markii horyaalka kooxaha uh, aan fiirsana intay iqaadayeen uh, xilliga arsenal dhimashada goolisha ay dhalihaysa runtii qaabkaas runtii waa lagu qaaday horyaalka premier leaga waxaa moodaa ciyaaradkan runtii inay premier leaga Eh, si wanaagsan inuu ciyaara xidigaha runtii eh, garnalkiisina aada u wanaagsan yihiin marka la fiiriyo caawa sar united iyo chelsea ciyaarayane eh, runtii kulankaasi waa kulan caajiskiisa wato waxaa moodaa kulanka taariikhda premier inta u badan barbara la galo waan lix iyo labaatan kulan marka la fiiriyana waxaa la leeyahay manchester united labaatan kulan iyo ka badan lasoo dhaaf tartamada ee ciyaarta ama way badiyeysa ama laga badiya marka caawa waxaa moodaa ama manchester guul way gaari kartaa ama jels way gaari kartaa marka la fiiriyo runtii sarlina aada loo dhaliilaa afar iyo labaatan kulan oo runtii tartamaday horyaaladii dhammaan oo ka hor imaado wax goola ma ka dhalin marka caawa waxaas leeyahay eh, chelsea runtii guul wey gaari kartaa soolta all traford kuma wanaagsan ciyaaradkan manchester united oo waxaa moodaa eh, in badan in lagu lagu garaacay xitaa kooxa yar ee soo boqota markaana guule ay ku garan kartaa balas ay ku jirto marka caawa waxaas leeyahay bujatina eh, maadaama caawa uu soo labaran james iyo runtii waxaas leeyahay guul uu gaari karaa sababtoo ah raad james waxaa moodaa lafdhabarka Eh, inuu yahay runtii weerar xisaabtu asigoo duuga ciyaaray haddana koox markuu ciyaarayo waxaa moodaa in weerar runtii ay ciyaarto marka la fiiriyo runtii ceeb weyna ku jelsi labada kun todobiyo todobadii ilaa hadda guul ma aysan gaarin eh, runtii marka la fiiriyo waxaa is leeyahay way soo afjari kartaa caawa xitaa waxaa aada runtii rikoor eh, xun ka heestaa marka oo sanafad lagu ciyaarayo mm, sababta cabdirashiid inta kuma taalo marka waxaa is waxyaabaha saarin runtii jelsi inay caawa afjari kartaa laga yaaba waxaan rajayaa jelsi caawa guul inay gaari karto laba gool iyo gool dersi inay guul uga tarajama macalimu wax badana iska garlaa ka dhegeystayaal iswaajaanaya maalin wanaagsan waayahay saaxiibkii maxdin waan kaga mahad sida quruxda badan barnaamijka maaragtay ah, ah, kaga qayb qaadatay markaynu eegnana ayadanba aad iyo ku dhiban tahay kooxda cagta united markii la eego chelsea ina guul marka dabcan ama chelsea inay garaacdo kooxda kubadda cagta marka united ayadan way ka awad sarreysaa kooxda cagta iyo chelsea saaxiibada kale aynu eegeyna barnaamijka qayb qaadanaya waa dhawa walaashe magacaiyo deegaanka waayahay faadan barnaamijka waa la socotaa waa kaa kulamo badan ayaa jira waa arsenal way badisay xalay sidoo kaleeto ah. aad iyo aad aad iyo aad waaya waa kaga mahadcelinaya waa kaa aad iyo aad eh, waan kaga mahad celinaya liverpool iyagu sheffield united la ciyaari doonaan kulan xiiso badan marka eh, liverpool iyagu waxaa la saadaalinaya kulankan in saddex gool iyo hal kaga badin karayaan sheffield united laakiin wax weliba way dhici karayaan arsenal xaleyna way baxsatay stovilla iyo masitana way sahayaan caawa soo dhawo dhegeysta aad iyo aad barq wanaagsan walaashay soo dhow aad iyo sacdiya barnamijka waa la socdaa waxa weeyaan kulamo xiiso badan iyo caawa jira barnaamijka waa la socdaa caawa kulamo aada u xiiso badan baa jiraa rumahaasi kooxeyda jelsiga badda agta manchester united aa wada ciyaara caasaynu lognahay jelsia kulamada bidgem kooxda ciyaareedkan kulan lagama adkaanin oo dhammaantood kooxaha qaar way ka adkaata halka kooxaha qaar baraajo iyaga ay ka toogaan sida aniga aaminsanahay badhiga kooxda kubadda cagta jelsia macalimo gurisha bujitiina oo kuwada oo ah naanka afar saddex saddex waxaa malaysaa inay isla qabsanayso weli warshaxooyin ugu dambeeyay ee garbaha la saaray starland iyo weliba ninkaan nabadgeeshaha marka ciyaaraya balmars waxaa umalaysaa inay fursado aada u halis abuureyso dhaxda qadka dhaxana aada maamuleyso waxaa rajeynaya caawa haddaan ay taageerayaasha buluus tan iyo laba kun labayo tobankii waxaa leeyahay jelsi kama adkaanin koox kubadda cagta macnaas laakiinse waxaa soo taariikh hore jelsidan cusub ayaa soo askarta sida aansanay ugaraan caawa maadaama eltrab oo sanadka oo soo noqday galaha dhandhe baxada soo qaasta aniga kole kooxna gudiisaba lahan waa kasoo qaadwaayahay walaashay waan kaga mahad celinayaa sida qurux badan barnaamijka kaga qab qaadatay waa kaa taageera jels waxay leeyihiin ugu dambeyntii waynu soo afjari doonaa gebi ahaanba koox kubadda cagta united waa ka aad iyo aad dhegeystaan ayaan soo qabanaya soo dhawo dhegeyste aad iyo aad magacay deegaanka hay bal ka waran kulamo xiisa badan ayaa jira caaw ah waawaay cabdirashiidow qadiyaha ka hadlo kulanka caawa guusha ay gaartay kulamada dhici doona kuwa dhacay waxaad moodaa afinaal qatar bay ku socotaa wadalana waa ay dhigee laakiin waxaa layidhi cayaar waa geli lago markii sana weli la gaaro taas baa lakala dhici doonaa waayo maankiisi waa kooxsan ano labadii sano u dambeeyana ku qaaday aada iyo aad marka waa arki doonaa tartankeeda ayaa ka dhexeeya chelsea iyo man united waxaan rajeeya hadayna bareko ku doonto rajeeyaa waa hagaag waa yahay saxaabsar waa kaa mahad celinayaa eh, saaxiibada kale aynu eegi doonaa waraayigoodii ka dhiibanaya barnaamijka eh, waa ka soo dhawo dhegeyste waaya door lamid ah soo dhawo walaal magaca deegaanka horeheme ee qaali cabdiraxmaan oo joogtay degmada hodan cabdishadooyinka taa wadada maraayo waxaa kuusoo korayaa kooxdii manchester city oo la ciyaaraysa sabtilo kuna urujinaayo inkastoo liverpool ay kasoo ciyaari karto oo iska yar iyadana waxaa in kasta aan ku adkeynayo numberka waan beeganaya arsenal oo xarafa kato united ay kusoo urujinaya chelsea iyada ka dambeysa in barbaraha waayahay waa kaa mahad celinaya walaashay sidaa qur habaan barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiibada ayaynu dabcan eh, eegeynaa ee weli eh, qeybaha ugu dambeeya ama qeybta ugu dambeysa dhegeystayaasha ama dhegeystaha ugu dambeeya soo qabanaya ku dhown warka saacad e, aynu aadi doonaa soo dhow dhegeyste walaal waan dhawahay magaceyga waa maxamed cabdullah axmed oo kusugan degmada waaberi waayahay barnaamijka hola socota walaal ha barnaamij baa la socdaa aniga waxaan taageeraa kooxda kubadda cagta waxaan urageynayaa inay ku badin doonto laba gool iyo gool manchester cityna ciyaarteeda inay barbaro soo dhamaantaan rajeyna waayahay waa kaga mahad celinayaa saaxib sidaa qurux badan barnaamijka kaga qayb qaatay weli waxad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho Show key. I, I, weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho dhegeystayaal markan aynu eegno falanqeynta kulanka ugu xiisaha badan caawa horyaalka bermeliga waana kooxda kubadda cagta ma united iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea ah waxaa ila jooga xasan maxamed aweys bal xasan soo dhowow bal ka waran caawa chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta united kulan xiise badan ayaa ku dhex mari doona gegada weyn oo trafood waxaynu ognahay chelsea Eh, waayadanba eh, dabcan ma aysan garaacin koox kubadda cagta united waxaa la aaminsan yahay chelsea labada iyo saddexiy tobankii markii ugu dambeysay horyaalka ku guuleysanaysa united inay guuldaro ay gurigooday ay dabcan ama guuldaro ka gaartay bal ka waran chelsea ugu dambeyntii masoo afjari doonta abaarta ka haysata guuldaro la-aanta eh, ama guuldarooyinka badan ee koox kubadda cagta united waad mahadsantaha cabdirashiid manchester united iyo marka loo fiiriyo chelsea chelsea waxa ay haysataa form wanaagsan ayaan dhigi karaa marka loo eego kooxda manchester united oo saddexdii kulan ay ugu dambeysaba guuldarooyin xooganna la taabsiiyey waxaynu ogsoonahay guuldaradii ugu dambeysay ay kooxda newcastle hal ever inay kaga badisay een sidoo kale chelsea waxaynu ogsoonnahay kooxihii waaweynaa ee hadda premier leaga ku hardamaya sida manchester city arsenal iyo tottenhamb ay celisay iyo kooxda liverpoolba saddexda kooxood ee ugu waaweyn oo arsenal iyo sidoo kale manchester city iyo kooxda liverpool inkastoo barbardhac ay la gashay haddana kooxda tottenham ayay afar gool eh, kaga badisay taa oo cadeysay ayaa la layiri in chelsea xoogaa caafimaad ay soo yeelatay oo uun ay tartanka wax kasoo geli karto marka loo eego dhibaatada haysata kooxda manchester united wararkii ugu dambeeyey waxa ay cadeynayaan in ciyaaryahankii hore ee kooxda manchester united waa kooxda chelsea mesymont in uu caawa uu ka hor imaan doono kooxdiisii hore ee chelsea kulamadii ugu eh, dambeeyay waxa uu ku siigayay barbalem dhinaca iyo iyoiyoiyo dhaawaca oo haystay haddana waxaa la leeyahay magister ciyaartooy fara badan oo aada muhiim ugu ah ayaa ka maqan sida taylor malaysia casamiro johnny evanes alexander martines christian ericson iyo amadialo kuwaasoo dhammaantooda ka maqnaan doona jalses waxa ay dib ay u soo dhaweyn doontaa kabtankoodii ras jemes oo isagu een kulan ganaaxa ku maqnaa iyo sidoo kale marco horyaalah oo isaguna si lamid ah suspension amaba ganaax ku maqnaa inkastoo caawa uu seegi doono kulankaani adag conor galagar nena madugi iyo lesley okojuku ayaa labaduba waxaa la leeyahay dhaawac weeyaan oo kooxaha kalkaaliyayaasha caafimaadka ayaa xaaladoodii caafimaad weli la tacaalaya marka labada kooxood marka loo fiiriyo xaaladda ay labaduba dhinac ay dhex muquranayaan waxaan dhigi karaa kooxda chelsea ayaa hadda waxa ay tahay mid ay sarayso hamigeedii iyo sidoo kale eh, amaba kalsoonida ciyaartooyda ku jirto marka loo eego isku dhexyaaca iyo sidoo kale niyajabka ay kooxda manchester ka haysato seasonkan xil ciyaareedkan manchester united waa ambitan koob iyo toban kulan oo ay kala kulantay chelsea eh, tan iyo hal evertkii stanford bridge november laba kun iyo todobiyo ama kooxda chelsea waxaa jirtay awey oo kaga geystay manchester united hal iyo eber may laba kun iyo saddex iyo tobankii sida aynu xusuusano lix jeer ayay waxa ay galeen barbardhac afar jeerna waxa ay noqotay amaba kulamadii ugu dambeeyey haddii aynu fiirino xoogaa waxaa ku gacan sareysay kooxda manchester united Eh, markaynu eegno markaa eh, sidaa sheegtayba waxaa ugu dambeysay shantii novembar in staff bridge ay ku garaacdo kooxda cagta united sidoo kale ayaa ugu dambeysay in old trafford ay guul ka gaadho kooxda cagta united marka eh, antonio conte xilligaasi waa xilligii ugu dambeeyey antonio conte waxaa weyaan kadib rosia sari kadib waxaa weeyaan tababaryaal badan ayaa soo maray kooxda cagta chelsea sidaas ay tahayna inta badan united kooxaha kale inta badan markaad aragto macity oo kale liverpool oo kale sidoo kale kooxda bolis oo kale arsenal xataa waxa weeyaan waayadan inta badan way garaacdaa kooxda kubadda laakiin Chelsea maxaa ah, u diiday inta badan inay guuldaro dusha u kooxda kubadda United waad macsan tahay eh, Cabdirashiid eh, marka loo eego Manchester United marka ay gurigeeda ay ku ciyaarayso ay ka duwan tahay ayaa la yiraahdaa eh, marka ay away ay tahay labadan kooxna waa laba koox oo sanado iyo sidoo kale taariikhba isku leh oo xilligii Sir Ferguson iyo sidoo kale Mourinho iyo Antonio Conte waa meelihii labada kooxoodba ay eh, waa xiliyadii la xasuusan karo eh, meelihii ay eh, ku dagaalamayeen koobka premier leaga iyo sidoo kale koobka waaweynaa sida champions leaga ee is-aragoodii ku dhacayba haddana waxaa la leeyahay marka loo eego kulanka manchester united iyo chelsea chelsea markii ay marti ay u tahay manchester united xoogaa waxaa ku adkaata in gurigaasi old trafford ay guul sahlan ay ka gaarto laakiin sanadkan marka loo eego dhibaatada labada kooxood haysata haddana chelsea xoogaa waxaa la leeyahay macalin fiican ayaa gacanta ku dhigay bujetinho oo isagu xoogaa moraalkii ciyaartooyda si aada usoo dhisay ciyaartooy da-yar ah ciyaartooy da-doodu ay labaatamiyo uun ay ku jiraan waxaa ugu weyn tiaga silva uun inta kale waxaa la leeyahay waa ciyaartooy hami mustaqbalka dambale marka loo eego kooxda manchester united waxa ay dhex muquuranayaan xaalad aada u daran oo isku dhexyaac dhinaca ee eh, safista ciyaartoyda macalinkoodii qaarkood la dagaashan sida eh, sanjo oo kale oo aan ogsoonahay in eh, muhiim uu ahaa kooxda manchester united haddana wuxuu ku maqan yahay dagaal isaga iyo sidoo kale macalinka udhexeeya ciyaartooy fara badan sidaan barnaamijka horaantiisaba aan kusoo sheegnay dhaawac ayay kaga maqan yihiin marka waa la arki doonaa kulankan man united iyo sidoo kale chelsea waxa uu kusoo dhammaado sagaashanka daqiiqo man united waxa ay fadhidaa kaalinta toddobaad kala horeynta premier leaga halka jelsen kaalinta tobanaad ay fadhido waxa ay kala leeyihiin afar iyo labaatan iyo sagaaliyo toban haddii ay kulankan ay badiso waxa ay imaan doontaa labaiyo labaatan waxay kusoo dhowaan doontaa kooxda brighton iyo sidoo kale manchester united iyo newcastle united oo iyaguba kulamo ad adag ay horyaalaan ciyaari doonana haddii manchester united ay kulankan jalsi ay ka badisana waxa ay sii dheereysan doontaa inay sii tiigsato kaalmaha hore ee lixaad iyo shanaad oo ay ku kala jiraan kooxaha tottenham iyo sidoo kale newcastle united waayahay eh, xasan ugu dambeyntii haddiinu eegno tobabaraha koox kubadda cagta munaad erig tanhaag waxaa leeyahay eh, qalaaso badan ama qolka lobiska eh, ama qolka dareeska ruunka loo yaqaano inta badan qalaasayaa ka taagan oo taageerasha koox kubadda cagta munaad qaarkood waxay leeyihiin hal ceeriya ninka lagu magacaabo eric ten hag qaarkoodna waxay leeyihiin fursad badan hala siiyo waxaan ognahay xil ciyaareedkii hore eric ten hag in wax badan ugu qaabtay kooxda kubadda cagta united koobka liikaabka uu siiyey haddana sidoo kaleed kooxda kubadda united xil ciyaareedkan markii ay ku ciyaarayaan garoonkooda guuldarooyin aad aad qarar badan ayay qaateen markaad eegto saddex kulan ayaa gurigooda lagu ciyaaray afar kulan xil ciyaareedkan ay ku ciyaareen ama todoba kulan ay ku ciyaareen saddex kamid ah ayaa la garaacay afar kulan ayay badiyeen sideed gool ayay ku dhaliyeen toban gool ayaa laga dhaliyey markaad eegtana kulmo badan ayaa sugaya koox kubadda cagta united keliya kulankan maaha waxaa leeyahay united brighton anirada koox kubadda cagta bayr munij dhanka champions leaga sidoo kaleeto koox kubadda cagta barmus ay la ciyaari doontaa liverpool la ciyaari doontaa marka shaqada tababaraha erigtanhag misleedahay haddii kulanka chelsea caawa guuldaro dusha loo saaray in la ceerin doono waadmadsanta cabdirashiid tenhaga waxaa saaran cadaadis aad u xoogan oo dhinaca ciyaartooyda iyo sidoo kale milkiilayaasha kooxda sidoo kale waxaa saaran cadaadis kaga imaanaya dhinac iyo taageerayaasha kooxda hadii kulankan haddii uu barbardhac amaba uu ka badiyo kooxda chelsea xoogaa waxaa la dhigi karaa rajadiisu waa ay wanaagsan tahay laakiin haddii looga badiyo gurigoodii waxaa sii adkaan doonta in uu shaqada uu sii wado cadaadiskan waa kusii adkaan doontaa waayo waxaynu ogsoonnahay in siisankii hore dhibaatooyin sidan oo kalea ah manchester united ay qabtay inkastoo haddana lagu badbaaday in champions league kooxdu ay safka hore kasoo gashay oo ay wax ka ciyaartay haddana tani marka loo eego champions league oo qalqiil ay ku jirto oo natiijadu haddaba dadka falanqeeyayaasha ay sii saadaalinayeen kulanka u udhexeeya man united bayer munic xoogaa in awooda ay ku gacan sareyso kooxda bayer munic haddana ma jirto ifafaalo kale oo muujinaysa in manchester united inay kasoo bixi karto kulan weynaha byr munik ay la ciyaarayso waxaana suurtagal ah in laga soo reebo gebi ahaanba koobkaasi champions leaga tanhaag waxa uu kusii zaaidi doontaa cadaadiska saaran waxaana suurtagal ah kulamo kale oo sidan oo kale haddii guuldaro labidaba in macalinka la ceeriyo waayaga dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka ciyaaraha idaacadda kulmiyo magaalada muqdisho intaan ayaan kusoo gabagabeynaya howla kulanti